bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي رaximh اllah taعaalى وqala cabdاللahi بن أnays samعtu النabiya slى اllه عlyh وsلم yquul إn اllaha yaxshuru alcibaada yowma alqiyaamati fayunaadiihim bisawtin yasmacuhu man qaruba ana almaliku wa ana addayaanu laa yanbagii liaxadi min ahli اljanna an yadkula aljannata waaxadu min ahli الnaari yatlubuhu bimadlama ama ayb wuxuu leeyahay waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad lilimaam abi cabdillaahi اlbukhaariyi raximahu اllahu tacaala wuxuu leeyahay imaamu اlbukhaari wa qaala cabdullaahi bnu unays cabdullaahi bnu unays marka waa saxaabi cabdullaahi bnu unays aljuhaniy abu yaxya almadaniyu xaliifu اlansaar waa saxaabi caqaba iyo uxud iyo xaadiray ayuu ahaa shaam ayuuna ku dhintay ayb qaala samictu الnabiya slى اllahu عalayhi waslama yaquul wuxuu yihi nebigaan maqlay oo dhahayo ina allaha alle yaxshuru اlcibaada addoommada ayuu xashrinayaa oo soo ururinayaa qiyaamihii waaye marka fayunaadiihim waa u dhawaaqayaa alle bisawtin cod ayuu ugu dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba codkaasoo uu maqlayo qofkii dhowaa kan dhow ou maqlayo riwaayada waxay ku daraysaa kale waman bacuda qofka dhow iyo qofka dheerba ay isku si u maqlayaan aduu codkaaga qofka dhow iyo qofka dheer isku si ma u maqli karaan abadan marka codka alle subxaanahu watacaala kan dhow iyo kan dheerba isku sibay u maqlayaan yaquulu wuxuu dhahayaa alle ana almaliku boqorkii baan ahay wa ana addayaanu kan dadka abaal marinayaan ahay laa yanbagii liaxadin axad uma habboona min ahli اljannati ahlu janna ah an yadkhula aljannata jannada inuu galo wa axadun walxaal axadun qofna min ahli الnaari oo ahlu naar ah yatlubuhu ou dalbayo raadinayo bimadlamatin dulmi ou ku raadsanayo uu ka qabay yacnii qofna jannada ma gelaya iyadoo qof ahlu naara ah oo wax ku leeyahay ilaa ilaa waa laga gudayaa un macnuhu saas xadiidkan marka bukhaari meel kale isla kitaabkanna waa ku soo saaray saxiixiisana isagoo mucallaqa ayuu laba meel uga soo saaray meelna wuxuu uga soo saaray bisiiqati اljasmi meelna bisiiqati tamriid ayuu ugaga soo saaray adabulmufradkana xadiidkan uu ku soo saaray isaga oo musnad ah ayuu bukhaari kitaabkiisa kale adabulmufradka uu ugu soo saaray imaam axmedna musnadka uu ku wariyey xadiidka xaakimna wuu saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay ayib xadiidkan marka meeshan maxaa loo keenay waxaa loo keenay ina allaha tacaala yaxshuru alcibaada yowma alqiyaamati fayunaadiihim bisawtin saddex mas'alaa ku jirta marka xadiidkan saddex mas'alo ayaa ku jirta mas'alada koowaad waxa ay tahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hadlaayo kow waxaa kaloo xadiidka ku jiro laga qaadanayaa annahu yatakallamu bimashii'atihi inuu ilaahay ku hadlayo isaga mashii'adiisa markuu doono hadlaa leanna maxaa yeelay hadalkan ana almeliku ana dayaanu goormuu dhahayaana qiyaamaha marka la gaaro iyadoon qiyaamo la gaarin hadalkan ma dhahayo alla subxaanahu watacaala lianna yowma alqiyaamati fayunaadiihim bisawtin nidaha qiyaamou dhacayaa qiyaamo inuu dhacayana marka waxay keenaysaa kalaamku inuu yahay sifo ikhtiyaari ah oo ilaahay markuu doono ayuu hadlayaa isaga oo isaga ikhtiyaarkiisuu ku hadlaa alle soo ma fahmaysaan sifadan marka ikhtiyaarkiisu alle ku hadlaa markaan dhahaynana macnaheedu maaha marka sifada nooceedu marka waa qadiim wax ilaahay u cusboonaanayo dabcan ma leh ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman waay eemashii'ana inuu ku hadlayo idaa shaaa waay caqiidadii salafkana saasay ahayd in allaha tacaala yatakallamu lam yazal mutakaliman kama uunan zuulin alla inuu hadlayo idaa shaaa haddii uu doono markuu doono ayib laba laba mas'alo marka waa kaa inuu hadlaayo waa mas'alo mashiicadiisa iyo ikhtiyaarkiisa inuu ku hadlayana waa mas'alada labaad mas'alada saddexaad ee xadiidku tusayana waxay tahay ilaahay inuu leeyahay sowt oo maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay fayunaadiihim bisawtin ilaahay waa u dhawaaqaya cod buu ugu dhawaaqay culimmadu waxay yidhaahdeen bisawtin ta'kiid unbaa loogu daray maahane xataa haddii aan bisawtin la dhihin fayunaadiihim taa tusaysa soo maha mar haddii dhawaaq la sheegay cod meeshii ma ka maran yahay maya marka fayunaadiihimta waa ku filan tahay bisawtin marka waa ziyaadatu bayaan wa ziyaadatu taakiidin walidalika qur-aanku aayado fara badan buu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka tilmaamay in ilaahay uu dhawaaqayo oo aayaatu nidaa oo dhan waxay tusayaan in ilaahay cod uu ku hadlayo sawt sawt buu ku hadlaa marka la leeyahay yaa la yaa la diidan yahay marka yaa madhabtooda la radinayaana ashaacirada oo iyagu waxay qabaan sifatu lkalaam waxay leeyihiin waa macnan qaa'imun fii daati illaahi kalaam sheega marka la yidhaha waxay leeyihiin kalaamka alle waa nafsi waa nafsi maxaa laga wadaana ma la maqlaayo mana soo baxo walidaalika iyaga waxay leeyihiin kalaamka alle laysa bixarfin walaa sawtin xarafna maahan codna cod la maqlaayana ma ahan bay dhahayaan xarafna maaha cod la maqlayana ma aha waayah meeshaas marka ee mar haddii hadda xadiidku uu yidhi fa yunaadiihim bisawtin mar haddii sawt la sheegay waa la maqlaa soo leanna sawtka ujeedka laga leeyahay waa maxayna in la maqashiiyo soo maaha cidda loo dhawaaqayo inay maqlaayaanna waa la sheegayoo yasmacuhu man qaruba buu xadiidku yidhi in la maqlaayana waa la sheegay idan ina allaha tacaala yatakalamu bisawtin ilaahay marka sawt buu leeyahy wuuna bukhaari wuuna sheegi doonaa wuxuu dhihi doonaa wa sawtuhu laa yushbihu aswaata almakhluuqiin ilaahay codkiisu ma shabaho makhluuqa codkiisa soo ma fahmin marka laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir saddexdaas mas'ala marka xadiidkan ku jirto ayb ayb qaala wa qaala abu hurayrata abu hurayrana wuxuu yidhi can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam idaa qada allaahu alamra allah hadduu xukumo amarka amar min amrihi hadduu xukumayo fi samaa'i samada dhexdeeda darabat almalaa'ikatu malaa'igtii waxay yeelaysaa biajnixatihaa garbaheeda khudcaanan iyada oo markaa hoganayso oo ilaahay u hoganayso oo yacnii iyadoo hoganayso oo liqowlihi ilaahay qowlkiisa isu dullaynayso ayay garbaheedu marka yacnii ay taagaysaa kaannahu waxaad moodaysaa silsilatun yacnii codka sida uu iyaga usoo gaarayo u saameynayo qalbigooda silsilatun silsilad calaa safwaanin dhagax sisib a ah korkiisa lagu dhufanayo silsilad weyn oo bir ah oo dhagax sisib a ah lagu dhufanayo sidaas oo kale ayuu codka qalbigooda u saameyna ayb faidaa fuzica haddii laga zuuliyo can quluu argagaxa haddii laga zuuliyo can quluubihim quluubtooda qaaluu waxay dhahayaan malaa'igtii maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu waxay dhahayaan alxaqa qaala wuxuu yidhi alqowla alxaqa qowlka xaqa ah ee dhabta ah buu yidhi wa huwa alcaliyu alkabiir alla waa mid sarreeyo oo weynin badan waayahay meeshanna marka muxuu u keensaday wuxuu u keenay in e, ilaahay subxaanahu watacaala waxyiga inuu ku hadlo hadalkiisaasna hadalka makhluuq inuunan shabahayninoo malaa'igta marka ay hadalka alla maqlaan waa dhacayaan oo aayadda suuratu sabana waa tay ahayd walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabkum qaaluu اlxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir ayb marka markay maqlaan ayaga dhanba marka geb waa dhacayaan malaa'igtii kalea jibriil waxay ku dhahayaan rabbiga qaarkood baa qaarka kale waxay ku dhahayaan rabbi muxuu yidhi markaaba waxay dhahayaan qaaluu اlxaqa wahuwa alcaliyu اlkabiir marka ilaahay sawdkiisa in la maqlaayo sawdka makhluuqana uunan shabihino malaa'igta sidaa u waaweyn inay ka argagaxayaan ay la dhacayaanba sowdka alle adiga codkaaga qur-aanka markaad akrinaysa yaa la dhacaya cid la dhici maysa marka markuu ilaahay ku hadlaayo waxyiga iyo marka waxyigii qaybo ka mida sida qur-aanka aad adiga akrinaysid isku mid maaha lianna adiga waxaad ku akrinaya bisawtika allana waxaa looga maqlayaa bisawtihi malaa'igtu ay uga maqlayaan soo lama kala garan kara marka meeshaas dhan ayb ilaa liman adina lahu maa dhihin miya a ilaa liman adina lah marka eh, macnaha meeshaa ku jira marka ee eh, uu meeshaan u keenayna waa sidaas waay xadiidkan isaga marka bukhaari fii saxiixihi buu ku wariyey kitaabu tafsiir ayb kitaabu tawxiidna waa kusoo saaray khudcaananna waa loo dabdiyey khadacaananna waa loo dabdiyey xarafkaas isaguna qaala wakada qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaasna sidaa buu yidhi marka waxaa u baahan in la baraarujiyo kaannahu silsilatun calaa safwaan sawdka alle maa lagu shabahaa bir dhagax lagu dhufanaa maa lagu shabahayaana maya sidaa maaha kaannahu silsilatun calaa safwaan waa sida ayaga dareenkooda laga hadlaa hadlay adiga bir weynin badan ama cod weyn marka wax lagu garaaco shay culus marka lagu garaaco qalbigaagay ka yeeraysaa soo maaha sawdka ta'hiirkiisa qalbigoodu saameynaw ee maahan sawdka ilaahay bir dhagax lagu dhufanaa inuu shabahayo ma aha laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir ayb wakada qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas sidaa ayuu yidhi wabnu mascuudin iyo ibnu mascuud waa ahlulcilmi iyo ahlucilmiguna sidaabay dhaheen tafsiirka ibnu jariir baa laga fiirinaa iyo adduru lmanhuur oo suyuuti tafsiiradiisa tafsiirkiisa wa qaala wuxuu yidhi imaamu lbukhaari wa qaala khabaabu bnu larad taqarab ila allahi ilaahay ugu soo dhowow ma statacta waxaad awoodid oo aad kartid ilaahay ugu soo dhowow fainaka adiga lanfainaka adiga lan eh, taqaraba ila allahi ilaahay ugu soo dhowaan maysid bishayin shay axabba ilayhi looga jacayl badan yahay min kalaamihi hadalkiisa ya ayb marka khabaab ibn laratta halkan isagana wuxuu yidhi ilaahay waxaad doonto ugu soo dhowow fa innaka lan taqaraba ila allahi lan tataqaraba macnaha saas unbaa laga wadaa ayib ilaahay ugu soo dhowaan maysid agtiisa bishayin shay axaba looga jacayl badan yahay ilayhi isaga agtiisa min kalaamihi warkiisa looga jacayl badan yahay maanuu marka waxaa weeyaan de hadalka allah loo nisbeeyey min kalaamihi ayaa leedahay kalaam ayaa rabbi loo nisbeeyey saxaabigaana u nisbeynayo marka idaafadaasna waxaan dhahnay waa idaafatu sifatin limawsuufihaa waa sifo loo idaafaynayo mawsuufkeeda ee maahan idaafadu idaafatu tashriif iyo idaafatu khalqin iyo idaafatu milkin iyo ma aha oo macnaha maahan hadalka ilaahay baa iska leh oo isagaa milkiyey sida dhulkan iyo cirkan isagu u leeyahay oo kale weeyaan ma la dhahayo sidoo kale waxaan la dhahaynin hadalku waa waxaa loogu idaafeeyey idaafatu khalqin weeyaano waa abuuray baa laga wadaana ma la dhahaayo waa ku hadlay waay macnaha isagoona sifo u yahay weeyaan marka macnaha dhabta oo marka halkanna marka aharkanna wuxuu tilmaamayaa saxaabadu inay qur-aanka u yaqaaneen kalaam alle inay u yaqaaneen xadiidkan isaga abu cubayd alqasim ibnu salaam wuxuu ku wariyey kitaabu fadaa'il الصaxaaba ibnu abi caasimna fi الzuhdi imaam axmedna fi الzuhdi buu ku wariyey ibnu abi shaybana fi lmusanaf xaakim mustadraga ayuu ku wariyey waana saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay isnaadkiisana marka bayhaqi bayhaqina fi lasmaa sifaat buu ku wariyey iyo shucab liimaan waana saxiix yeelay isnaadkiisa dhammaantoodna marka min طariiqi mansuur bn اlmuctamir can hilaal bni yisaaf can farwata bni nawfal can khabaabin bihi sanadka musnadkiisuna meelahaasaad ka raadinaysaa xadiidka isagoo musnada wa qaala niyaaru bnu mukrim alslamiy niyaaru bnu mukrim alaslamiy waa saxaabi ilaa wuxuu noolaa khilaafadii mucaawiya ayb wuxuuna ka mid ahaa afartii nin ee cuhmaan duugay ayuu ka mid ahaa tahdiibulkamaalka iyo isaabaha iyo sida marka lagu tilmaamay waa saxaabi marka ninkan isagana qaala wuxuu yidhi lamaa nazalad markay soo degtay alif laam miim gulibat الruumu markay soo degtay kharaja abu abuubakar waa soo baxay radia allahu canhu yasiixu isagoo qaylinaya yaquulu ou dhahayo kalaamu rabbii kalaamu rabbii rabbigay hadalkiisa rabbigay hadalkiisa u kalaamu rabbii qur-aankii wuxuu u nisbeeyey alle inuu ku hadlay buuna ugu nisbeeyey kalaam ahaan buu ugu nisbeeyey kalaamkuna shay oo keligiis meel taagnaan kara maaha laabudda daata inuu ku qumo marka kalaamu rabbii kalaamu rabbii markuu leeyahay muctasilada raddin bay ku tahay awalan siday raddinta ugu tahayna maxay tahay iyagu muctasiladu waxay qaba eh, yacni kalaamka sifa daatiya inuu yahay ma ogola waa diidayaan oo waxay leeyihiin markuu ilaahay inuu hadlo ou rabo mashiicadiisa inuu ku hadlo markuu rabo hadalka ayuu wuxuu ku abuurayaa meel kale meeshaas buu ka soo baxayaa hadalka de halkanna hadalka ilaahay baa loo nisbaynaya kalaamu rabbi baa la dhahay ayaa loo idaafeynaya markaasba iyagu waxay ku leeyihiin idaafadaani waa sida naaqatallaahi iyo beytullaahi iyo kale waa ay ku dhahayaan maya baa la dhahayaa leanna naaqada iyo beytka shay munfasil ilaahay ka ah laakiin kalaamku maba ka noqon karaba munfasil laabudda cid uu ku qumo daatadiisa waa in la helaa kalaam oo bilaa qaa'im cid uu ku qumo daatadiisa aanay jirin ma socon karaa waa maya ayb marka iyaga tan iyagay marka radin ku tahay wa kaanat asmaau qoladan kale marka iyagana ashaaciradu de waxay leeyihiin kalaam kalaamullaahi waad yahay kalaamullaahi marka xaqiiqay iyo buu kale leeyahay xaqiiqadu waa midka aan soo bixin lana maqlin ilaahayna nafsadiisa ku dhex jiro kan kale ee innaga haddana dhex yaalle musxafka ku qoran iyana waxaa weeyaan eh, kalaamullahi waxaa loo odhan karaa majaaz ahaan min baabi almajaaz ayaa loo oran karaa bay dhahayaan midkan eh, qur-aanka musxafka ku qoranna waa min baabi almajaaz baa loo dhahayaa taas iyaduna sax maahan eh, kan musxafka ku qoran cibaara can kalaamillaahi weeyaan bay haddana dhahayaan ade cibaara can kalaamillaahi halkan ma ku taalo wa kaanat asmaau bintu abi bakrin asmaa binti abi bakr waxay ahayd idaa samicat ilqur'aana qur'aanka hadday maqasho qaalat waxay dhehaysay kalaamu rabbii kalaamu rabbii saabay dhehaysay khalaal ayaa fi sunna ku soo saaray bisanadin saxiix ayb iyadana marka waa saxaabiyad weeyaan marka qur-aankii marka marka ay aragto qur-aanka markay maqasho yay ka maqlaysaan ama nebigay ka maqleen ama dad kaley ka maqleen un muslima haddana kalaamu rabbi kalaamu rabbi bay dhehaysaa wa qaala abu cabdiraxmaan asulamiyu wa qaala abu cabdiraxmaan asulamiyu waa cabdullaahi ibnu xabiib ninkan marka asaaniidda qur-aanka inta badan ay marto waayo abu yacni cuhmaanna ka warinaya xadiidka khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu wuxuu yidhi fadlu lqur'aani qur'aanka fadligiisa calaa saa'iri alkalaam hadalka intiisa kale uu ka fadli badan yahay ka fadli rabbi rabbi fadligiis oo kale waayo calaa khalqihi oo ka fadli badan yahay yacnii qur'aanka hadallada kale waxa uu dheer yahay waa maxay waa sida rabbi Eh, yani uu uga fadli badan yahay waxay ka soo haray isaga sababtu waa maxay lianna asifata taabicatun lidaatiha sifadu waxay taabic u tahay daatadeeda hadal waa sifo yaa ku hadlay ciddii ku hadashay sifo ou hadalkaa u yahay marka eh, kalaamullaahi haddii la yidhi eh, iyo kalaamu fulaan marka la yidhaaha hebel warkiisa iyo alla hadalkiisa ee hadalka allana allow sifo u yahay oo wuxuu taabic u yahay daatada alle fulaan hadalkiisana isagu sifo u yahay adiga iyo ilaahay marka intaa isu jirtaan ayaa labadiina hadalna isu jiraan dabcan wاlkalaamu fi sifaati farcun can اlkalaami fi اdaati qaacido waay ayb khaiibu lbaqdaadi laftiisa wuxuu leeyahay khaiibu lbaqdaadi nasiixo yar oo juz yar oo caqiidada iyo sifaadka uga waramo mar wuxuu ku dhex daabacnaa wuxuu ku daabacnaan jiray uu la socon jiray ictiqaadu ictiqaadu ahli sunnati waljamaca liabi bakr alismaaciili nusqooyin waxaa jira marka isaga marka lagu dabadaray oo qeybtaa yarta ah oo uu khadiib uga hadlay uga hadlay sifaadka alleh ayaa lala daabacay marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha marka qawaacidda uu ishaaraya waxaa ka mid a alkalaamu fi sifaati farcun can alkalaami fi daati hadalkaanna macnihiisu saas un weeyaan adiga hadalkaaga adow farac kaa yahay alla hadalkiisana allow farac ka yahay wixii alla farac ka ah iyo wixii bani aadam farac ka ahna tafaawudka u dhexeeya haddii la raba dee alle iyo qofka un fiiri marka waayahay bayhaqi isaga weliba fi lasmaa wasifaat wuxuu ku soo saaray juska koowaad shan boqol toddobaatan iyo sideed aharkan buu soo saaray wa fiihi wuxuu ku daray wadalika biannahu minhu ayaa la socota markuu yidhi fadlu lqur'aani calaa saa'iri اlkalaami ka fadli rabbi calaa khalqihi wadalika biannahu minhu ayaa la socota riwaayada bayhaqi wadalika biannahu minhu sababta waa maxay biannahu biana alqur'aana qur'aanku minhu min allahi ilaahay xaggiisau ka ahaaday sababtu saas qur-aanku xagga allow ka yimid ayb juska koowaad shan boqol toddobaatan iyo sideed dabcada labada mujallad ah waay oo xaashidiga uu taxqiijiyey wa qaala abu darin abu dar waxa uu yidhi isaguna qultu waxaan idhi yaa rasuula allah man awalu lanbiyaa'i ambiyada ka ugu horreeya waa qaala wuxuu yidhi aadamu aadam baa ugu horreeya ambiyada qultu waxaan idhi innahu lanabiyun waa nebi isagu qaala wuxuu yidhi nacam haah yacni nebi miya isagu qaala nacam haah mukallamun waa mid lala hadlay waa nebi mukallamun lala hadlay mar haddii nebi la sheegay hadalna la sheegay yaa la hadlay allah marka wuxuu ka rabaa marka nacam mukallamun taas imaam axmed fi lmusnad ayuu kusoo saaray abu dawuud aطayaalisina fi musnadihi raqam afar boqol toddobaatan iyo sideed abu saciid addarimi isagana aradd cala aljahmiya ayuu kusoo saaray bayhaqi wuxuu kusoo saaray shucab اliimaan min طariiqi اlmascuudiyi can abi cumar aلdimashqiy can cubayd bni alkhashkhaash can abi darin bihi abu cumarkan marka daara qطni wuxuu yidhi waa matruuk ayb oo meeshaa marka sanadka xoogaa dacfi baa ku jiro haddana laakiin duruq badan oo kaleu ku yimido cali e, bnu yaziid alalhani oo isagana daciifana xadiidka dariiqiisa waa laga keenay shawaahid waana leeyahay min xadiidi abi umaama shaahid buu leeyahay min xadiidi abi umaama oo uu ibnu xibbaan saxiix yeelay daarimina aradd cala aljahmiya uu ku wariyey xaakimna fi lmustadrag ou saxiix yeelay dahabina uu ku waafaqay bayhaqina alasmaa sifaat uu kusoo saaray ayb oo weliba dhammaantood min ariiqi mucaawiyata bni salaam can zayd bni salaam can abi salaam waa mamduur can abi umaamata binaxwihi sanadkiisu waa kaas ibnu kathiir marka albidaaya wanihaaya wuxuu ku yidhi juska koowaad boqol iyo kow hada calaa shardi muslim walam yuqarijhu xadiidka dambe abi umaama waa calaa shardi muslim buu yiri marka waa saxiix matnigaani waa saxiix min dariiqi abi umaamowna saxiix ku yahay markaa nacam mukallamun taas baana laga rabaa wa qaala bnu cabbaasin ibnu cabbaas wuxuu yidhi radia allahu canhumaa lamaa kallama allahu alla markuu la hadlay muusa muuse markuu la hadlay kaana annidaa'u fi samaa nidaha iyo dhawaaqu samada dhexdeeda ayuu ahaa wa kaana allahu fi samaa allah subxaanahu wa tacaalana samada korkeeda ayuu ahaa ayb ibnu abi xaatim wuxuu kusoo saaray tafsiirkiisa oo wuxuu yidhi xadaanaa abu zurcata qala xadaثna ibrahim bnu musa qala anba'na bnu abi zaa'dta qala anba'na الsudiy can saciid bni jubayri can ibni cabaas tafsiirka falama ataaha nuudiya min shaati ilwaadi اlaymani ujeedku marka waa maxay lamaa kallama allahu muusaa kana nidaa'u marka nidaa haddii la sheegay de ilaahay waa hadlaa sowd buuna ku hadlaa ila nidaagu waa sawt wax la maqlaayo wa kaana allahu fi samaaina tawahum ayay bixinaysaa oo dadka qaar baa waxay yidhaahdaan marka culuwiga iyo alla sarrayntiisa laga hadlo aayaddan bay soo deliishadaan falamaa ataaha nuudiya min shaaطi'i lwaadi alaymani fi lbuqcati almubaarakati min ashajarati an yaa muusa iyagoo ka dhigaaya marka ilaahay inuu duursayna uu yimid yay ka dhigaaya ama anbuurika man fi nnaari waman xawlahaa iyo suuratu suuratu namli iyo ayay waxay u daliishanayaan in culuwiga alle ay ka hor keenaan maya ilaa niduhu samada xaggeeduu ka yimid meesha uu ka maqlay muusena wuxuu ahaa duuru saynaa e, ilaahayna marka waa awoodaa soo maaha inuu yacnii kor yacni dhawaaq uu kaga soo dhawaaqay inuu maqashiiyo muuse oo dhulka joogo waa awoodaa ilaahay maxaa ku yani arrintaa maxaa mustaxiil ka dhigaya wax mustaxiila ma ayib meesha marka eh, qaala xadaanii muusa bnu mascuudin marka culuwigana waa u daliil sifat lkalaamna waa u daliil labadiina qaala xadaanii muusa bnu mascuudin muusa bnu mascuud النهدي أبو xudayفة البصري صدوq سيء الحفظ ayb min صغاar الtaaسca ayuu ahaa way dhici kartaa bukhaari inuu ka wariyey marka waana hadda waaba ka warina waa kaasa qaala xadaثna سfyaan بن سعيid wahuwa الthawriyu سfyaan بن سعيid بn masruuq عan cabdالرحman بn caabis cabdالرحman بn caabis بn رabيcaةa النkhaciي الkuufiyu ثiqة min الraaبcة ayb qaala xadaanii naasu min asxaabi cabdillaahi dad oo ka mida ardadii ibnu mascuud ayaa ii warrameen can cabdillaahi qaala wuxuu yidhi cabdullaahi asdaqu alxadiidi xadiidkan sheekatan ugu run badan kalaamu ullaahi caza wajal ilaahay hadalkiisa marka kalaamullaahi baa laga rabaa hadda marka isaga wuxuu soo galay saxaabada saxaabadiiba wuxuu ku leeyahay in ilaahay hadlo inay qabeen caqiidadooduna saa ahayd ayuu baraarujinayaayo dhowr saxaabi buu keenay iyagoo kalaamullaahi kalaamullaahi dhahaya xilligii saxaabada marka khilaafkan ma jirin oo ah kalaamullaahi waayahay makhluuq miya mase waa hayru makhluuq xilligii saxaabada ma jirin saa darteed marka saxaabada iyaga alqur'aanu kalaamullaahi hayru makhluuqin iyo waxaa laga yaabaa inaan laga helin oon markaa iyaga laga helin hadalkooda sababtuna waxay tahay khilaafkaas maba jirinba markii dambe ee arrinkan khilaafkani uu yimid ayaa qasab waxaa noqotay in kalaamullaahida waxa loo jeeda in la caddeeyo kalaam oo sifa a ah miyaa mase waa kalaam oo makhluuq waayo aada leedahay in la ogaado walidaalika markii dambe qofka ku istaago alqur'aanu kalaamullaahi bis oo yidhaahdo anuu makhluuqna ma dhahayo kayru makhluuqna ma dhahayo maxaa loo aqoon jiray alwaaqifatu ama waaqifiyiina la dhihi waaqifi weeyaan baa la dhahaya hebel waaqifi maxaa laga wadaa makhluuqna ma dhahayo hayru makhluuqna ma dhahayo marka waaa waxayna noqdeen dadkaasi daa'ifo ka mida min dawaa'if ahli اlbidac qofku marka waa inuu yidhaha alqur'aanu kalaam ullahi hayru makhluuqin inuu ku daro waana midda selafku ay ku ijmaaceen marka baahida ayaan waagaas maxaa loo sheegi waaya baahidii ma jirin baa la dhahaya marka shaygu haddii baahidiisa aynan imaanina ha laga hadlo ma la dhihi karo ayb bayhaqi laftiisu marka alasmaa sifaat wuu sheegaya meelaha ugu horeeya masaladan alqur'aanu makhluuqii markuu ka hadlayo ayuu tilmaamayaa saxaabadu iyaga wuxuu leeyahay waqtigoodii ma jirin marka hayru makhluuq kumaynan hadlin buu dhahaya wa qaala abu bakrin الصidiiqu waxa uu yidhi radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayh wali wasalama wadakara shafaacata ayuu sheegay nebiga qaala wuxuu yidhi yaquulu nuuxun nuux wuxuu dhahayaa indaliquu taga ilaa ibraahiima u taga faina allaha اtakhadahu qaliila ilaahay waday buu ka dhigtay ibraahim fayaأtuuna ibraahiima bay u imaanayaan fayaquulu indaliquu ilaa muusa u taga faina allaha kallamahu takliiman allaa la hadlay la hadlid ayuu la hadlay takliiman marka waa masder sow maaha masderkaasi haddana muxuu adkaynayaa waa kii marka imaa cadadku inuu caddeeyo imaa inuu caamilkiisa uu adkeeyo waatay ahaan jirta ibnu maaliga uu dhihi jiray kasirtu sayratayni sayra dii rashad kan marka kii adkayn jiray waaye caamilka kallama ayuu adkaynaa marka waa masderun yu-akidu caamilahu caamilkiisa adkaynayo muxuu faa'iideynaa uu keenaa marka xaqiiqo majaaz ma jira marka meeshaan meeshaani marka waxaa la yaab le qofku haddii weligaa waxaa iska ilaalisaa faker intuu adiga ku galo fekerkaas aada meel ku guntanto guntato oo aad tiraa aada u aragto fekerka in mar walba uu sax yahay boqol kiiba boqol haddii aayado laguu keeno ama xadiid laguu keenana aad isku daydo aayadaha iyo xadii axaadiidta sidaad meesha uga dhaqaaji lahayd inaad isku dayda ma aha muctasiladu marka fakara galay iyo ashaacirada iyo hayruhumba fakarkii galay marka marka aayad loo keeno oo xadiid loo keeno oo fakarkoodii ka hor imaanayo meeshii la rabay inay aayadaha u hoggaansamaan ma u hogaansamayaane makhraj iyo meelay uga fakadaan bay raadinayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a muctasiladu waxay yidhaahdaan ay aayaddan ku macnaynayaan wakallama allahu muusa takliiman waxay leeyihiin macnaha waxaa laga wadaa kallamahu biadaafiiri alxikmati markaasaa yacni waxay ka dhigayaan waa la jeexay muuse markaasaa xikam baa ka soo baxay marka hadalka takliimkii marka waxay ka dhigayaan min alkalmi ayay ka dhigayaan min alkalmi kalmi marka la yidhaha waa faclun soo maaha waana masder hulaathi ah waay faclun maqiisulmucaddah aayaddu laakiin maxay ku timid takliim waa masderkan takliim waa tafciil tafciilna miyuu masder u yahayna facala facala yufacilu tafciilan waay soo maa kallama waay waa dhaawacay maba noqon karta ta kale marka waa kalmi haddii marka sidaa ay ahaan lahayd waxa un ay noqon min alkalmi hadday tahay masderka saas kalmi bauba ka imaan lahaaba mana ku imaanin calaa kullin marka eh, wa kalama allahu muusaa takliiman waa masder yu-akidu caamilahu wuxuuna keenayaa eh, xaqiiqa ayaa marka laga qaadanaya majaaz waa ka fog yahay oo hadda haddaad adigu tiraa hebel waa la hadlayniyo la hadlidaan la hadla waxaa laga qaadanayaa in cid kale la hadashay ama warqad inaa u qortay imaa laga fahma maya waa la hadlay weliba la hadlitaanaan la hadlay haddaad tiraahdi wax kale maaha marka haddii qofku baatil usoo hormaro xaq inuu uhoggaansamana uunan rabin si kasta lama qanci karo kitaabkanu bukhaari wuxuu ku keeni doonaa dadka ahlu bidcada wuxuu dhihi doonaa kullu yawmin fii shubhatin jadiidatin maalin walbaa shubha cusub ayay wataan ma ka dhamay kartid adiga weelka ahlu bidcada ma marnaysii kartid oo eber kama dhigi kartid maalinba shubha unbaa socda wa qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi wabnu cumara iyo ibnu cumar can الnabiy salى اllahu alayh wali wasalama ina allaha اstafaa muusaa alla muusou doortay bikalaamihi buu u doortay hadalkiisa inuu la hadlay wa birisaalaatihi iyo risaaladiisa risaaladiisii iyo hadalkiisiibuu ayuu muuse u xushay marka waa la hadlay markay tahay de rabbi inuu hadlo waayo subxaanahu wa tacaala wa qaala cadiyu bnu xaatimin cadiy bnu xaatim aلطaa'i weeyaan qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa minkum idinkama mid aha idinku min axadin axad ilaa sayukallimuhu rabbuhu rabbigii baa la hadli doono sayukallimuhu rabbuhu xadka hadlaya marka waa rabbi qof idinka mida ma jiro ilaa rabbigii baa la hadli doono laysa baynahu dhexdiisa iyo wa baynahu <coughs> isaga iyo rabbi dhexdooda ma ahan tarjumaanun mid u kala afcelinayo mid u kala tarjumayo u kala afcelinayaa ma jirto fiiri waala waa la hadlayaa bilaa tarjumaan waa xaqiiqo soo maha yadan hadlaya waa alla subxaanahu watacaala malag maaha inuu ka tarjumayo qof kale maaha rabbi um, qof idinka idinka mida ma jiro ilaa rabbigiibaa yaa la hadlaayo la hadli doono iyadoo wax tarjumaana una u dhexaynin yani marka marka uu la hadlayo tarjumaan uma dhexeeyo way dhexda ayb <clears throat> fayanduru wuxuu fiirinayaa aymana minhu qofka midigtiisa waxa ka jiro falaa yaraa ma arkayo ilaa maa qadama wuxuu hormarsaday min camalihi ah wayanduru wuxuu fiirinayaa qofkii ashama minhu bidixdiisa waxa ka jiro falaa yaraa ma arkayo ilaa maa qadam wuxuu hormarsaday maaha wayanduru bayna yadayhi hortiisuu fiirinayaa falaa yaraa ilaa naara tilqaa'a wajhihi ma arkaayo ilaa naar hortiisa ku aadan maahan fataqu naara naar ka cabsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaatee ood sadaqaysataan walow bikalimatin طayiba xadiidku waa mashhuur oo bukhaari saxiixuubu kusoo saaray ayb macnaha marka uu u keenay halkan waxay tahay sayukalimuhu rabbuhu wou la hadlayaa laysa baynahu xaal ounan ayn dhexdiisa iyo wa baynahu tarjumaanu yani xaala kownihi wax tarjumaana iyadoo aynan u dhexaynin bou la kulmaa ayuu la hadlayaa ayaan ujeedaa marka ilaahay inuu hadlayo waxaa kaloo laga qaadanaya weliba xadiidkan kalaamku inuu alle u yahay sifa ikhtiyaariya leanna hadalkan goorma u dhacaana qiyaamo markii la tago waay adiga hadda muu ilaahay kula hadlaana maya hadda miyuu rabbi kula hadlayaa adiga maya hadalkan marka qof kasta oo alla la hadlayo goormau dhacayaa darafkiisa waa goormo qiyaamaha qiyaamahu imaanaya mar haddii marka ilaahay hadal ou qiyaamo ku hadlaayo ou jiro idan yatakallamu idaa shaaa mashiiadiisu ku hadlama qofkuna horaan u sheegayo adiga hadda kaatib ayaa sifo lagaaga dhigay aduu markaad wax qoraysood qalinka iyo warqadda isku kor hayso unba miyaad kaatib tahay mase xataa haddii aadan markaas wax qoraynin kaatib waa lagu dhihi karaa waa lagu dhihi karaa adiga hadda mar kasta ma hadashin mar waa aamusan tahay marna waa hadashaa soo maha markaad aamusan tahay ninkaani ma hadlaa mase ma hadla haddii la yidhaha ma hadla maa la dhaha la dhihi mahay iyagii marka in la yidhaahdo kalaamkii alla marka waxay ka dhigeen wax uun yacnii aan kala horreynin aan yacnii waxba tacaaqub aan lahayn waxba aan lahayn waqti yani aan waqti kale lahaynoo yacni rabbi mashii'adiisa waxaan ku hadlaynin bay ka dhigayaan oo hadalka nafsadda alle uu ku dhex jiro isla markaana ou un iska socdo mar walba taa marka sifatu kamaal mabaa noqonaysaba sidaas waqaala jaabir bnu cabdillaahi qaala anabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama nebigu wuxuu yidhi alaa ubashiruka miyaanan kuu bishaaraynaynin camaa laqiya abuuka aabbahaa wuxuu la kulmay waa jaabir aabihiis cabdullahi bnu camr bni xaraam uxud dadkii ku dhintay buu ka mid ahaa aabbahaa wuxuu la kulmay miyaanan kugu bishaareynaynin ina allaha kallama abaaka alla aabbahaa buu la hadlay min hayri xijaabin xijaab la-aan ayuu aabbahaa la hadlay barzakhi waay ah marka tan ayb faqaala lahu wuxuu ku yidhi cabdii addoonkaygow salnii i su-aalo faqaala yaa rabbi rabbigayow ruddanii ila dunyaa adduunyada ii celi xataa uqtala fiika si adiga dartaa la iigugu dilo faqaala wuxuu yidhi innii qad qadaytu waxaan ku xukumay calayhim korkooda anlaa yarjicuu inaynan soo noqonin adduunyo ku laabanin baan ku xukumay waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun saasaan marka ku gooyey oon waajib uga dhigay lasoo laaban maayo qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbi rabbiyow rabbigayow fa abliqhum gaarsii cannaa xaggeenna naga gaarsii dadka adduunyada jooga faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili اllahi amwaata bal axyaaءu cinda rabbihim yurzaquun aayaddaabuu alla soo dejiyey ayb marka xadiidkan isagana tirmidi baa fi tafsiir kusoo saaray wuxuuna yidhi xadiidun xasanu gariib ibnu maajahna muqadamaduu kusoo saaray oo caqiidada uu uga warramo ibnu maajaha kitaabka ugu horeeyaa waxaa weeyaan kitaabu sunna kitaabu sunna marka caqiido wa ibnu maajana meeshaas kusoo saaray dabcan sifadan kalaamkuu ka rabaa marka isagana culimada marka istidlaalkoodu fiir waa isku mid uun hal meelay wax ka cabayaan waayahay kitaab uljihaadna ibnu maaja waa kusoo saaray saciid ibnu mansuurna sunankiisuu kusoo saaray waa kada xaakim ibnu mustadrig uu kusoo saaray waana saxiix marka in allaha kallama abaaka goormuu la hadlay marka marku dhintay kadib adduunyada ka tegay kadib ma la dhihi karo intuusan dhalanin buu hadalkan ku hadlaayay alle jaabir aabihii oon dhalaninaan ujeeda jaabir aabihii oo aan dhalanin ayuu rabbi kula hadlaayey adduunyada markuu ku noolaay buu kula hadlaayey markuu dhintay kadib buu warkan kula hadlaayay ma la dhihi karo in allaha kallama abaaka min gayri xijaabin waa markuu dhintay kadib jaabiru aabihii marku dhintay kadibaa hadalkan lagu kula hadlay marka in allaha tacaala yatakalamu idaa shaaa yani masaladan bukhaari istidlaalkeeda aad buu u badiyey lianna waa mas'ale ama ishkaal ku laaqan ashaaciradaas qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waaye wuxuu yidhi wa huwa qofkaa alla uu la hadlay waa cabdullaahi bnu camr bni xaraam qutila yowma uxudin ayaa la dilay shahiidan isagoo ah wa qaala jubayru bnu mudcim can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam ina allaha calaa carshihi ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa fawqa samaawaatihi samaawaadkiisa korkooda ayuu ahaaday wa samaawaatuhu samaawaadkiisuna fawqa ardihi samaawaadkana dhulkiisay ka koreeyaan mithlu lqubbati teendhada oo kale samada haddaad fiiriso sidii teendho oo kale ayb marka eh, bukhaari fi taarikh alkabiir buu kusoo saaray abu dawuda kitaabu sunna min sunanihi ku wariyey ibnu khuseymana fi tawxiid cuhmaan bnu saciid addarimina aradda cala aljahmiya ayuu ku wariyey waa kana ayb ibnu kathiir isaga tafsiirkiisa tafsiir aayat lkursiyi eh, hariibnimo ayuu ku sheegay ayb maxalushaahidka marka waxay tahay de culuwigii baa halkanna lagu qariray culuwiguna waa masale marka jahmiyadu diidan yihiin wa qaala ibnu mascuudin ibnu mascuud wuxuu yidhi fii qowlihi uma istawaa cala alcarshi qaala wuxuu yidhi alcarshu cala almaa carshiga wuxuu ka sarreeyaa biyaha biyaha inuu ka sarreeyaan noo sheegay qur-aanka wa kaana carshuhu cala almaa suurat huud soo kuma jirto wallaahu allana fawqa alcarshi carshi uu ka sarreeyaa wa huwa allana yaclamu waa og yahay maa antum calayhi waxaad ku sugan tihiin yani alla carshiga uu ka sarreeyaa waxaad ku sugan tihiinna waa og yahay oo cilmigiisa wax ka qarsoon ma laha xadiidkan marka waxaa la yidhaha xadiiul awcaal xadiiul awcaal ayaa la yidhaha abu daawuudna waa wariyey ibnu khuseymana kitaabu tawxiid buu ku soo saaray <coughs> xoogaa marka aimada qaarkood baa xadiidka sixadiisa iyo ka hadlo laakiin ibnu khusayme oo kale wuxuu shardhistay kitaabu tawxiid inuunan ku sheegin xadiid aan musnad ahayn ruwaaddiisuna aynan ahayn cuduul hiqaad inaanu soo qaadin marka cindahu waa ka saxeix agtiisa marka ayb sheikhulislaam laftiisana waa taxsiiniyey xadiidkan alcaqiida alwaasitiya xaakimna dadka taxsaniyey buu ka mid yahay ayib maxalushaahidka meeshaanna marka waa iyadana culuwigii baa ku jiro wa qaala qataadatu wuxuu yidhi isaguna fii qowlihi tacaala wahuwa aladii fi الsamaai ilaahun wa fi اlardi ilaah culimada selafka waxay ku dadaalaan bukhaari wuxuu ku dadaalayaa culuwiga adiladiisa marku kuu sheegay mas'alo salafku aynan isku khilaafsanayn inuu ahaana uu kuu tilmaamay ayuu wuxuu rabaa inuu kuu sheego jahmiyada aayado ay deliishadaan qur-aanka dhexdiisa oo ayagu markaa yacnii macaanidooda dadka ay ku qaldaan ayuu ishaaray marka wahuwa aladii fi الsamaaءi ilaahun wa fi اlardi ilaah iyo wahuwa allahu fi الsamaawaati wa fi اlardi yaclamu sirakum wa jahrakum fi suurati alancaam tanna suuratu zukruf labadan aayadood jahmiyadu marka waxay u fasiraan wa huwa aladii alla waa kan fi samaa'i samada ku sugan ayay dhahayaan saasoo kaley ka dhigaan wa huwa aladii alla waa kan fi samaa'i samada dhexdeeda ahaaday saasoo kale waay war qaabka ay u wadaan ilaahun markaa waxay dhahayaan huwa macbuuduhu wa fi lardi ayuu ku sugan yahay alle dhulka ayuu joogaa ilaahun huwa ilaahun macnaha aayadduna sidaa maaha wahuwa alle alladii allihii weeyaan ilaahun macbuudka la caabudo ah fi samaa'i samada dhexdeeda lagu caabudo ayib wa ilaahun macbuud waayo alle fil ardi dhulka dhexdiisa lagu caabudo marka fi samaai waxay ku tacalluqaysaa ilaahun ilaahun ay macbuudun waa wasfi soo maha ma'luuh macbuud marka ilaahay waa midka laga ilaah dhigto samada looga ilaah dhigto dhulkana looga ilaah dhigto leanna dadka mu'miniintana dhulka allay ku caabudaan malaa'igtana kor allay ku caabudaan marka korna allaa lagu caabudaa dhulkana allaa lagu caabudaa waay laakiin meelow alla joogo aayaddu ka hadli maysa soo ma fahmin marka laabudda aayadda marka macnaheeda in la bayaaniyo waay bukhaari marka iyaga shubhadoodiina waa keenayaa waana ka jawaabaan a'imadii marka hore siday u jawaabeen buu ka ka warramaya aayaddaa lafteeda haddaad tafsiirka ibnu kathiir fiirisaan aad buu u fasira aayadda ancaam wahuwa allahu fi samaawaati ay ilma'luuhu fi samaawaati ilaahay waa midka la la caabudo samaawaadka dhexdooda lagu caabudo halkaasaa jaari majruurka ku tacallujinay allahda ayaa lagu tacallujinaya ee kaa'inun fi samaai kaa'inun fi samaawaati wa kaa'inun fi lardi kaa'in lagu tacallujin maayo ayb qaala wuxuu yii marka nasiib darro waxaa marka dad waxaad arkaysaa marka culuwii laga hadlo ee ilaahay wahuwa aladii fi samaa'i ilaahum ayuu alla yidhi wahuwa allahu fi samaawaati istidlaalkii jahmiyaday la imaanayaan salafka iyo jahmiyada isku hayeen marka de qofkaas inuu jahmi yahay marka mashaki maa ku jira waxaa la yaab le haddaad aragtaan dad badan siday u doodayaan nafsu shubahi jahmiyaday ku doodayaan markaasu hadhowna wuxuu rabaa marka inuu yidhaahdo waxaan adaad diin cusub wadato waxaasuu rabaa inuu dhaho qaala wuxuu yidhi qataada yucbadu waa la caabudayaa alle fi samaa'i baa lagu caabudayaa wa yucbadu waa la caabudaa fi lardi dhulkana waa lagu caabudaa wa qaala bnu cabaas yudabiru اlamra min alsamaءi ilى اlardi ثuma yacruju ilayhi fi ywmi kana miqdaaruhu alfa sanati mima tacuduun qaala wuxuu yidhi min alayaami sitati lixdii maalmoodoo alla uu abuuray maalin ka mida kun ayuu u dhigmaa oo aayaddan kunka ay sheegaysa yudabiru اlamra min alsamaءi ilى اlardi ثuma yacruju ilayhi fii yowmin ayuu ugu fuulayaa kana miqdaaruhu alfa sanatin alfa sana marka ictibaarkeedu muxuu yahay hal maalin oo maalmihii alle dhulkay cirka abuuroo lixdii maalmood baa kun kun u dhiganta sana halkan marka aayaddan maxaa meeshan loo keenay waxaa loo keenay yudabiru اlmra yudabiru faacilkeeda yaawa allah arrinkiibuu buu maamulaya xagguu ka soo maamulaa min asamaai samada xaggeeda idan allahu fi samaa dhulka wixii ka baxaayana maxaa la yidhi uma yacruju ilayhi curuuj xaggiisay u fuulayaan baa la yidhi xaggiisay u fuulayaan koray ka imaanayaan marka la yidhi dee ilaahay dhulka ma joogo waay macnaheeda dhulka daatadiisa dhulka ma joogto cilmigiisa laakiin meeluu ka maqan yahay male ayb min aلsamaaءi ilى اlardi xagga samaduu ka imaanaa amarkii ila amarka alla xaggiisa ayuu ka imaanayaaye uma yacruju ilayhi waxay la mid tahay ilayhi yascadu اlkalimu الطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacuhu waa u fuulayaan kelmaddii marka fiicnayd baa wanaagsanayd baa alla xaggiisa u korayso waa koray mar haddii la yidhi korow jiraa way isaga soo xaggiisayna u koraysaa qaar baa marka waxay yidhaahdeen wacajiltu ilayka rabbi litardaana waa la yidhi ka waran uu kuleeyahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa tafaasiirta feeri marka waxay qorayaan aan aragna wacajiltu ilayka rabbi litardaa siyaaqa aayadaha ay ku dhex jiraan maxaa waaye ballantii nabiyullaahi muusa imaamu la yidhi waaye ballantaan usoo degdegay ilaahu ballantaad iga wacdaan usoo degdegay waay ilaahay meel buu ka wacay meel baa lagu ballamiyey halkaasaan usoo degdegay weeyaan marka eh, ilaahay marka haddaad tiraa duurusaynaana waa jiraa dhulkana waa joogaa kor waa jiraa meeshii lagu sheegaba waa jiraa ee eh, ilaahay meel walbuu joogaa unsoo kama soo baxaysa aqiida marka aada u foolxu muctasiladaana qabto ayib marka culuwigaad moodaa marka hadda inuu usoo banbaxayo marka aayaadkii ama axaadiid ku saabsan baabkaas iyo aqwaashii selafka ay ka yidhaahdeen saraynta alla subxaanahu watacaala hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed